alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam qaala alimaamu malik raximah llah talaaqu lmuqtalica almar'a alatii ikhtalacat min zawjiha hal hada الاkhtilaacu aw اlkhulcu yuctabaru طalaaqan yanqusu cadada طalaaq am laa yuctabaru dalik qala yaxya waxadaثanii can maliki can naafici ana rubayca binta mucawid bni cafraa jaءat hiya wacamuha ilى cabdillahi bni cumar hadihi اlmarأة alati yusamى birubayc binti mucawid jaءat hiya wacamuha ilى cabdillahi bni cumar faأkhbarathu anaha اkhtalacat min zawjiha fi zamani cuثmaana bni هذه تخبر أنها اختلعت من زوجها أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه فلم ينكره فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ما أنكر عثمان هذا الاختلاع لأن الخلع والاختلاع جائز في كتاب الله illah وqاla cbdاللahi بن cmr cidatha cidaة الmuطلqة almarأة alati اkhtalacat min zawjiha tactadu kama tactadu muطلqة tactadu kama tactadu الmuطلqة hada qowl cabdالlahi بn cmr radي الlه عnه wa huwa mawdicu khilaafin bayna ahli lcilmi wa bacdu ahli lcilmi cabdullaahi bni cumar yaquul hadihi tactadu ciddata almar'a almuطallaqa walmar'atu almuطallaqatu tactadu bikam aw bihalaaثati ashhur wa ruwiya can cuثmaan radia allahu canhu anahu ra'aa xaydatan waaxida ciddatahaa ra'aa ana ciddatuhaa xaydatan waaxida faidaa xaadat xaydatan waaxidatan faqad intahat mushkilatuha ayb idan huwa mawdicu khilaaf waa yadharu ana أwlى alkhalifa cثman radi allahu canhu huwa alأwlى fi hada wain kaana aljamaahiir min ahli ilcilmi yaquuluun aw akharu ahli ilcilmi yaquuluun inaha tactadu ka cidat lmualaqa laakin ida kana fi lmas'alati qowlu axadi alkhulafaa hada mima yurajixu aw yurajaxu bihi qala وxadaثnii can maliki anahu balagahu ana sacيida bna اlmusayib وsulaymaana bna yasaarin wbna shihaabi kanuu yaquuluun عدة المقتلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قرون فهؤلاء من التابعين سعيد وسليمان وابن شهاب كانوا يقولون أنها تعتد كما تعتد المطلقة قال أبو عمر وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فروي عن عثمان وابن عباس عدة المقتلعة حيضة يعني حيضة واحدة cidaة اlmuqtalicati xayda yani xayda waaxida وبه قال عكرمة وأبان وإليه ذهب إسحاق وقال أبو عمر قال مالك وأبو حنيفة شافعي وأصحابهم عدة المقتلعة كعدة كعدة المطلقة إن كانت ممن تحيض فثلاثة وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر يعني أغلب أهل العلم يقول إنها تعتد كعدة المطلقة لكن الخليفة عثمان رضي الله عنه وابن عباس يقولان إنها تعتد بحيضة واحدة قال مالك في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد فإن نكحها هو ففارقها قبل أن يمسها lam yakun lahu calayha ciddat min aطalaaqi alaakhar wa tabni calaa ciddatihi calaa ciddatiha aluulaa almar'a almuqtalica yani almuftadiya hiya almuqtalica inaha laa tarjicu ilaa zawjiha ila binikax jadid faidaa ikhtalacat fainaha laa tarjicu ilaa zawjiha ila binikaaxin jadiid walaysa min xaqi الزawji an yuraajicaha ida kaana hada alaaq gayra baa'in kamaa yuraajicu almuطalaqa biduuni ciwad fahada alciwad yaqtadii anahu laa sabiila lahu calayha walaysa min xaqihi an yuraajicaha waida araada an yuraajic fainahu yaktubu kamaa yaktubu alkhuطaabu gayruhu wayankixu binikaaxin jadiid fainakaxaha binikaaxin jadiidin wa mahrin jadiid fafaaraqaha qabla an yamasaha lam yakun lahu calayha ciddatun min aalaaqi alaakhar faidaa nakaxahaa uma طallaqahaa qabla an yamasahaa fainaha laa tactaddu min hada aطalaaqi athani wainamaa tabni calaa ciddatiha alأulaa fi alاxtilaac aw fi lqulci qaala maliku wahada axsanu ma samictu ilaya fi dalik ayb qaala maaliku ida iftadat ida iftadat almar'atu min zawjiha bishayin calaa an yuطalliqaha faطallaqaha طalaaqan mutataabican nasaqan fadalika haabitun calayh wain kaana bayna dalika sumaatun famaa atbacahu bacda dalika asumaati falaysa bishay yaquul ida iftadat almar'atu min zawjiha bishayin yani طalabat minhu alibtidaa calى an yuطaliq طلبت minhu an tuعطiyaha bacd almaal an tuعطiyah bacd almaal wayuطaliqa saraaxaha faطalaqaha طalaaqa mutataabica nasaqa طalaqaha طalaaqa mutataabican fi naski waaxidi biduni inqiطاع anti طaaliq anti طaaliq anti طaaliq قال فذلika ثابت عalيه hada الطalaaq ثابت calى الrajul ويعtabar الrajul miman طallaqa طalaaqa ثalaaثa وبinاء عalى ذalika faإna almkhtaلca ylxaqha الطalaaq إida kana fi naskhi waaxid cinda imam malik ayb fain kana bayna dalika suman fain sakata ida طallaqa الطalaaqa اlأwl bilmaal ثuma sakata qadra ثuma qaala anti طaaliq anti طaaliq aطalaaqu الثani wالثالث غayru muctabarin laa yuctab lakin ida kana fi siyaqin waaxidi fi nasqin waaxid fainahu yuctabaru طalaaqan cinda alimaami malik waqad sabaqa ana asaxiixa fi lmas'alati ana almuqtalaca aw almuqtalica laa yalxaquha طalaaqun sawaء kana fi naskin waaxidi wa fii kalaami waaxidi am kana munqaطica wtalaq watabiinu fi طalaaq اlأwali aladi طuliqat bilmaal qal shaafiعي la ylxaqha طalaaq wain kanat fi اlcidda wahuwa qowl bn cabaas wbni zubayr wbihi qaala cikrima wاlxasan wjaabir bnu zayd waxmed waisxaaq wabu thawr wاlimaamu malik huwa aladii yaquul inahu ida kana طalaaqu mutataabican fi nasqin waaxidi fainahu yaqacu calayha lakin saa'ir a'immati yaquluun laa yalxaquha طalaq watabiinu biطalqati اlأula ayb ma jaa fi licaan اللعان مأخوذ من لاعن يلاعن لعانا ومعنى اللعان هو الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى فالرجل يدعو على نفسه بالإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى إن كان كاذبا وهي أيضا yastadcuu bilacnati illaahi wagadabihi walciyaadu billahi an yakuuna calayha in kaanat kaadibatan qaaluu faukida aw ukhidat hadihi alcamaliya wahiy camaliyat licaan min allicaan walaysa min algadab wa fiiha allicaan wa fiiha fainaha taquul wacalaya gadab llahi aw calayha gadab llahi in kaanat kaadibatan falam yu'khad allicaanu min algadb wainamaa ukida allicaanu min allicaani nafsi qaluu wاllicaanu an yaqsida nafya naصb اlbaطili can nafsihi aw yaqsida khalca alfiraashi aladi talatqa bigayrihi min beytihi faima an yakuna hunaaka waladu mawluud aw batnu yuriidu an yanfiyahu can nafsihi wa ima an laa yakuna hunaaka mawluud aw xamlu walaakin firaashahu talataqa binisbati zinaa ilaa ahlihi wahuwa yuriidu an yatabara'a min hada atalaquf can طariiqi lacaan fayulaacin wa tabiinu minhu wayabiinu minha وkاnوا في الqdيم في الجاهلية يقولون الcاar يغsلh السyف لkن في الشhرع fadhan min asayfi shurica lahu an yatalaacan xataa yagsila can ahlihi aw can firaashihi hadihi almadama aw atalatuq wa faa'idatuhu qaطcu nikaax annikaax inqac wa suquuط اlxadi can الzawj fainahu idaa qadafa zawjatahu walam yulaacin faina calىa dahrihi اlxad kama jaa fi lxadis wa ta'biid الtaxriim أيضا إذا لاعن فإن اللعان يتسبب في أن تحرم عليه تحريما مؤبدا لا يجتمعان لا في الدنيا ولا في الآخرة ووجوب الصداق فهذه ثمار اللعان qala وxadaثnii can maliki can ibni shihaabi ana sahla bna sacdin الsaacidiya akbarahu ana ana uwaymiran alcajlaaniya jaءa ilى caasim bn cadiyin alansaariy hada sahlu yataxadaثu cama jara min allicaani aladii jaraa bayna uwaymir alcajlaani wa zawjatihi qawla wa qaaluu inahu awalu licaanin waqaca fi lislaam hada uwaymir jaa ilaa caasim ibni cadiyin alansaari faqaala lahu yaa caasim ara'ayta rajula wajada maca imra'atihi rajula ayaqtuluhu fataqtuluunah liannahum fi ljaahiliyati kanuu yadfacuuna alcaara bisayf wa kaanuu yaquuluuna asayfa maxaaun lilcaar faida tahama axaduhum axada bizawjatihi fainahu kaana yudayixu ra'sa وإلى الآن الأعراب في البوادي في الجزيرة إذا اتهم بنته يقطع رقبتها إلى الآن إذا ثبت عنده أن بنته قد زنت فإنه يقطع رقبتها على طول ولا يكون هناك أي شيء فقال له يا عاصم أرأيت رجلا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه في الإسلام إذا قتل رجل رجل أم كيف يفعل يعني ما هي الطريقة gayra alqatli fii dafci alcaari can nafsihi saliya caasim dalika can rasuuli illahi sala allahu alay slam fawakala caasiman an yas'ala rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama fi lxalli min hadihi lmushkila fasa'ala caasimu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama can dalika fakariha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almasaa'ila wacaabaha hadihi suaal غayr jayid waqaaluu ina anabiya sala allahu alayhi wasalama kaana yakrahu an yus'ala cama lam yanzil makhaafata an yanzila fiihi diiqun calaa ummati fakariha hadihi almasal liannaha tajlibu rabama tajlibu hadihi alas'ilatu mushkilaat waqad jalabat mushkila wahiya mushkilat ilgaca xataa kabura calaa caasimin maa samica min rasuuli illahi sala allahu alay w salam kabura fi lmacaani bidami lba wa kabira fi lajsaam kabira yakbar fi lajsaam wa kabura fi lmacaani yakbur xataa kabura calaa caasim ilma samica min rasuuli illah sal slam liannahu ra'aa anahu sa'la ma laa yanbagi wa axraja rasuul allah sal slm bihadihi lmasaa'il falamaa rajaca caasimun ilaa ahlihi jaa'ahu uwaymirun faqaala ya caasim maada qaala laka rasuulu llahi sala alla alay slm ma huwa aljawaab aladi atayta bihi min cindi rasuuli llahi sala allahu alay slam faqaala caasimun licuwaymir lam ta'tinii bikayr ma ataytanii bikayr ma arsaltanii bikayr sa'altu rasul sl slam wajaanii jawaab fiihi shayun min ashidda faqaala cuwaymirun wallahi laa antahi xataa as'alahu canha ana laa aquf laa budda an adhab ila nabiy sala lla slam wa an as'alahu canha faaqbala cuwaymirun xataa ataa rasuula allah sal slam wasط annaas yuqaalu wasط annaasi wa wasط annaasi bifatxi siini wa sukuniha waاkhtalafuu hal kilaahumaa luga aw ana alluga saxiixiya wasat faqaala yaa rasuula allahi ara'ayta rajula wajada maca imra'atihi rajula ayaktuluhu fataqtuluunahu am kayfa yafcal faqala rasul sal slam qad unzila fiika wa fii saaxibatika anzala allahu fiika wa fii zawjatika anzala allahu fiihi qur'aana fadhab fa'ti biha idhab wati biha xataa tanfasila minha watanfasil canha qaala sahlu fatalacanaa wa ana maca annaasi cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam fatalaacana cinda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam kulu waaxidin minhumaa yalcanu nafsahu in kana kaadiban wayadcuu billacnati calaa nafsihi in kana kaadiban falamaa faragaa min talaacunihimaa qaala uwaymirun kadabtu calayha yaa rasuula allahi in amsaktuhaa in amsaktuhaa faana kadabtu calayha fii nisbati zina ilayha faطallaqahaa halaaa qabla an ya'murahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wa hunaa qaala bacdu ahli ilcilmi hal yajuuzu lirajuli an yuطalliqa zawjatahu halaaan majlis waaxid qaala bacduhum yajuuz istinaadan ila hada alxadiid wa qaala bacduhum laa yajuuz lianna anabiya sala allahu alayhi wasalama lamaa samica can irajuli aw lama balagahu can irajuli anahu طallaqa halaatan qaama yajuru ridaahu wayaquul ayulcabu bikitaabi illahi wa ana bayna adfuri wطalaaqu halaath في المجلس الواحد يعتبر استنادا إلى هذا الحديث من التلاؤم بكتابه طيب قالوا كيف نجيب عن هذا الحديث لأن هنا يقول فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الطلاق يعتبر لغوا لم يقع في موقعه لأن المرأة قد بانت منه بمجرد تمام اللعان بينهما فكأن هذا الطلاق يعتبر طلاقا لغوا لا قيمة له ولا اعتبار به قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين هكذا يقول ابن شهاب إذا حصل اللعان بين الرجل والمرأة فبمجرد اللعان تحصل البينونة الكبرى وتنفصل عنه وينفصل عنه عنها ولا يلتقيان إلى يوم القيامة ayb qaala abu cumar fi hada alxadiid fawaa'id minha ana rajulan low jaa'a ilaa rajulin fii beyti ahlihi faatahamahu biannahu caashara zawjatahu faqatalahu yuxtalu bi لأن هذا لا يسوغ له أن يقتله والرجل هنا يقول أيقتله فتقتلونه ayb lakin ida kana saa'ila yuriidu an yafjura biimra'atihi ha huna hada shayun aakhar ayb wa fiihi karaahiyatu samaaci alkalaam ida kana fiihi tacriidun biqabiix qadban kana aw gayra وفيه أن يتولى السؤال عن مسألتك غيرك وإن كانت مهمة أين هذا من الحديث يا شيخ عبد ayb wafiihi ana طibaaca albashari an takuna algayratu taxmilu calaa sabki dimaa ila an yacsima allahu can dalika bilcilmi wاltaqabuti wاltuqa wa fiihi ana alcaalima ida kariha su'aala lahu an yaciibah kariha yaqul hada laa yanbaqii hada su'aal laa qiimata lah وفيه أن المحتاج إلى المسألة من مسائل العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم وكراهيته لها حتى يقف على الثلج منها أين هذا من الحديث هل لما عاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر ووقف أويمر عند هذا الحد أم طلب زيادة على ذلك wa fiihi ana su'aala cama yalzamu cilmuhu min amri diini waajibun bilmaxaafili wagayri lmaxaafil makana alinsaan cindahu mas'ala laa yastaxyi yas'alu gayrahu fi lmaxaafili wa fii gayri lmaxaafil waanahu laa xayaaa yalzamu fiih ayb وفيه أن القرآن لم ينزل جملة إلى الأرض وإنما كان ينزل به جبريل على حسب حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لأن آية اللعان ما نزلت قبل هذه الحاجة طيب وفيه أن دليل على أن الملاعنة تجب بين كل زوجين الملاعنة بين كل زوجين لأنه لم يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا العموم والذين يرمون أزواجهم وكل زوج من حقها أن يلاعن وكل امرأة من حقها أن تلاعن طيب قال مالك إذا فرغا من اللعان تثبت الفرقة الأبدية بينهم إذا فرغ من اللعب وقال الشافعي بل البينونة تحصل بلعان الزوج وحده دون انضمام لعان المرأة إلى اللعان فإذا تمت ملاعنة الرجل فإن هذه المرأة قد حصلت على بينونة ayb qala malik washaafiعي wajumhuur اlculamaa idaa lam yalta'in الزawju xudda xadda eesh xadda alqadfi xadda alqadfi qadafa zawjata walam yuxaqiq calayha الzina faina calayhi an yuxadda xadda alqadf wailaa yulaac lianna licaana lahu baraa kama ashuhuudu liljnabiyi wain lam yأti alajnabiyu biarbacati shuhadaa xudda fakadalika zawju in lam yaltacin xudda liannahu yacbatu biacraadi alcafaaid qala وxadaثnii can maliki can naafici cabdillaahi bni cumar ana rajulan laacana imra'atahu fii zamaani rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam wantafala min waladiha ana rajulan laacana imra'atah fii zamaani rasuuli llahi sal slam wantafala min waladiha yani intafaa min waladiha waqaala hada alwaladu laysa minii wafaraqa rasuulu llahi sala allahu alay slam baynahumaa wa alwalada bilmar'ati alxaqa alwalada fi lmar'ati fayunsabu ilaa ummihi wa yuqaal fulan ibnu fulana laa yuqaal fulan ibnu fulan fainahu qad intafaa minhu walakin yunsabu ilaa man ilaa ummihi fainahu laa shaka ana ummahu qad waladatu yuqaal fulan ibnu fulan aw ibnatu fulana ayib qaala maliku وهنا قال الشافعي إذا قال الرجل إنه يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته فلان بنت فلان يقول يقعده الإمام ويذكره بالله ويقول له إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله قبل أن يلائم qabla an yaأtiya bisiiqati allicaan yaqul ijlis وخف الله وراجع أمرك فإنك إن دعوت على نفسك بلعنة الله فهي متحققة عليك فأكذب نفسك وارجع عما تتهم به زوجتك وتب إلى الله فإذا رفض يقول كمل يقول فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه ya'muru axada aqribaa'ihi an yadaca yadahu calaa fiihi wayaquul ina qawlaka wacalayhi lacnat llahi in kana min alkaadibiina muujiba fain abaa tarakahu yalcanu nafsa qaala maalikun qaala allahu tabaaraka watacaala waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billahi inahu lamin asaadiqiin waalkhaamisatu ana lacnata allahi calayhi in kana min kadibin faidaa atama azawju licaanahu fainahu yatawajahu cala almar'ati alxadda wahuwa xaddu zina in lam tulaaci fatubari'u nafsaha min alcuquubati addunyawiyyati biariiqi illicaan ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا انتهت المرأة بهذا اللعان أو من هذا اللعان فإنها تبرأ منه ويبرأ منها وينتفي نسب هذا الولد أو هذا البطن منه وينسب إلى المرأة وتقع بينهما الفرقة الكبرى طيب يقول هنا أبو عمر واختلف العلماء في ميراث ولد الملعنة faqaala qaa'iluuna ummuhu casabatuhu ummuhu casabatuhu wa miman qaala dalika cabdullahi bn mascuud wa jamaaca fain lam takun facasabatuhaa in maatat ummuhu maala fatakunu casabatuhu وذكر حديثا almarأaةu tukhriju ثalaaثaةa mawaariid caqiiqaha walaqiidaha wabnaha aladi laa canaf caleyh qaala abu cumar walaa khilaafa bayna alculamaaءi ana almulaacina ida aqara bilwaladi jullida alxadda walaxqa bihi wawarihahu hada libnu qaala wabnu الzaaniyati cinda jamaacati alculamaai kabni lmulaacana sawa wa ajmacuu fii taw'amay azaaniyati anahumaa yatawaarasaani calaa anahumaa liummin fakana haahunaa waladani min ummin mislina yatawaarasaani wa huwa qowlu ahli lmadiinati wa madhab shaafici wa maalik qaala maaliku asunatu cindanaa ana almutalaacinayni laa yatanaakaxaani abada fii mustaqbali ayaam laa yajtamicaan wain akdaba nafsahu jullida alxadda aw julida alxadda wa ulxiqa bihi lwalad walam tarjic ilayhi abada faida qaala ana kadabtu calayha waanaha kaanat cafiifatan bari'atan fainahu yatawajahu calayhi xaddu alqadfi wylxaqu bih اlwalad walakin la tarjicu ilayhi lanaha faaraqatu mufaaraqat kubra qala maliku wala hadihi wcalى hada sunnatu cindana alati la shaka fiha wala اkhtilaaf ayb qala maliku waida faaraqa الrajulu imra'atahu firaaqan baatan laysa lahu calayha fiihi rajca hada tafsir lialfiraaq ilbaat uma ankara xamlaha bacdamaa faaraqahaa ankara xamlaha laacanaha ida kaanat xaamilan wa kaana xamluha yushbihu an yakuna minhu ida dacatku ida dacatku yani ida dacat hadihi almar'atu ana hada alxamla min hada zawji aladi طallaqaha fainahu lahu an yulaacin يلاعن بسبب إيش هذا الحمل ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه إذا لم يأتي زمن يشك أن هذا الحمل من هذا الزوج الذي طلقه إذا كانت مرت فترة طويلة بين طلاقه وظهور هذا الحمل وهذا الزمن يبعد أن ينسب فيه هذا hada alxamlu ila azawji aladii طallaqahaa fainahu hada laa axtaaju ilaa liican qaala fahada alamru cindana waladii samic qaala maliku ida qadaa farajulu imra'atahu bacda an yuطalliqahaa halaa qadafahaa bacda aطalaaqi halaa wahiya xaamilun yuqiru bixamliha wahiya xaamil wahuwa yuqiru bihada alxaml uma yazcumu أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها الآن بعدما طلق ثلاثا بانت منه وأصبحت أجنبية امرأة أجنبية وهي حامل وهو يقر بهذا الحمل أن هذا الحمل منه ويزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها لكن الآن يرمي الزنا بامرأة أجنبية فهذا ليس فيه لعان لو قال رجل لامرأة أجنبية أنت زانية هل فيه لعان؟ ما فيه لعان بل فيه عقوبة حد القذف قال جلد الحد ولم يلاعنه وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها لكن إذا كان يقول هذا الحمل ليس مني في الأول يقول هذا الحمل لي لكن الآن يقول هذا الحمل ليس مني فهو يحتاج إلى أن يلاعن حتى ينفي عن نفسه هذا الحمل وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها من أجل إيش ها؟ من أجل الحمل قالوا هذا الذي صنع qaala malik wاlcabdu bimanzilati اlxuri fii qadfihi walicaani alcabdu bimanzilati اlxuri fii qadfihi wa licaanihi yajuuz yani yakunu minhu alqadfu wa yakunu minhu licaan yajri majra alxuri fii mulaacanatihi غayra anahu laysa calى man qadafa mamlukatan xaddun low qadafa rajulu imra'a mamluka ورمى بزنا فإن هذا يقول ليس فيه حد وإنما فيه تأديب وإنما القذف للمحصنات الحرائر وأما الأمة فإنه ليس فيه حد فيها حد وإنما فيها أو فيه تأديب قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية tulaacinu alxura almuslima idaa tazawaja axdaahunna fa asaabahaa idaa tazawajahaa amatan aw xuratan nasraaniya aw yahuudiya faqadafahaa fainahu yakunu baynahuma allicaan lidalika ana allaha tabaaraka watacala yaquulu fi kitaabihi waladiina yarmuuna azwaajahum fahuna min alazwaaj huna idqulna taxta yarmuuna azwaajahum wahaulaai azwaaj qaala maalikun wacalaa hada alamru cindana qaala maalikun walcabdu ida tazawaja almar'ata alqurata almuslimata aw ilamata almuslimata aw alqurata alnasraaniya aw alyahuudiya lacanaha qaala maalikun fi rajuli yulaacinu imra'atahu fayanzicu wayakdibu nafsahu bacda yamiinin aw yamiinayni maa lam yaltacin fi lkhaamisati anahu idaa nazaca qabla an yaltacina julida alxadda walam yufaraq baynahuma idaa akdaba bacda yamiin aw yamiinayn qaala la ana kuntu akdib fainahu yaquul julida alxadda liannahu qadafaha walam yufaraq baynahuma liannahu lam yatima alcab قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الأشهر الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل إذا مضت ثلاثة أشهر بعد الطلاق قالت أنا عندي حمل قال إن أنكر زوجه حملها لا أنا إن أنكر هذا الحمل يلاعن من أجل نفي هذا الحمل عنه قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها amah mamluka kanat zawjatan cindah falaacanaha uma ishtaraaha hada almulaacin ishtaraaha anahu laa yaطa'uha wain malakahaa anahu laa yaطa'uha wain malakaha wadalika ana sunata madat calaa ana madat ana almutalaacinayni laa yataraajacaani abada sawaء kaana amatan aw xuratan laa yataraajacan qaala maaliku idaa laacana rajulu imra'atahu qabla an yadkula biha falaysa laha ila nisu sadaq falaysa laha ila nisfu sadaaqi liana alfurqata jaaءat min qibalihi xaytu laacana wabada ayb miiraahu waladi lmulaacana qaala waxadaanii can malikin anahu balagahu ana curwata bna zubayr kaana yaqulu fii waladi lmulaacanati wa waladi zina inahu ida maata warihathu umuhu xaqaha fi kitaab illah ida kana hada alwalad waladu allicaan aw waladu zina umuhu laha almiiraaثu fi kitaab illahi wa huwa athuluthu aw sudus wa ikhwatuhu liummihi xuquuqahum haؤulaaءi alإkhwa alati waladat hadihi اlmarأaةu sawaaء kaanuu aydan awlaad zinaa aw awlaad xaqiiqiyiin wa ikhwatuhu liummihi xuquuqahum yaakuduuna aydan xuquuqahum min alird ويرث البقية موالي أمه كانت مولاة والباقي هذه المرأة كان لها ولد من الزنا مثلا فمات هذا الولد تأخذ athulutha aw sudusa xasaba alfurud ayb ida kana hunaka ikhwa min alummi fainahum yaakuduuna xuquuqahum aydan athuluth aw sudus إذا تبقى شيء بعد هذا فإن كانت مولاة ليست من العرب فإنه يأخذ هذا المال موالي هذه المرأة يأخذ هذا المال موالي hadihi almar'a wain kaanat carabiyatan warihat xaqaha fain kaanat carabiyatan akadat xaqaha min athulufi aw sud wawariha ikhwatuhu liummihi xuquuqahum wahum wa huwa asudus lakin huna jamcu thuluth wawariثa ikhwatuhu liummihi xuquuqahum wakana ma baqiya lilmuslimiin yuudacu fi beyti ma lilmuslimiin qala maliku wbalغnii can sulayman bni yasaar mithlu dalika qala maliku wcalى dalika adraktu ra'ya ahli اlcilmi bibaladina idan hada huwa alxaq aladi adrakahu alimaam malik fi daari lhijrati almadina annabawiya hada wabilah tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed wala alih